alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacala alihi wasaxbih waman ihtadaa bihudaahu wabacd faalsalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala wbarakaatu waxaa inoogu dambeeyey baabkii ku saabsanaa أقسام الحديث بالنسبة لكثرة طرقه وقلتها أما باعتبار وصوله إلyna waxaa nidhi waxa xadiiska loo qaybiyaa marka la eego sidii nagu soo gaadhay ama marka la eego inuu duruq fara badan leeyahay oo lagu wariyey iyo inaanu lahayn ee duruqdiisu kooban tahay waxaynu waxa uu qaybsamaa in idhi aaxaad iyo tawatir soo ma aaxaadku aaxaadkuna usii kala qaybsamaa gariib iyo casiiz iyo mashhuur waay aaxaadkii sheekhu waa sheegay si kooban oo qiimo badan ayuu u tilmaamay musanifku xafidahu llah waxa uu tilmaami doonaa mutawaatirka laakiin intaanan mutawaatirka gelin mashhuurka iyo gariibka iyo casiiska marka la eego dabaqaadka xadiisku uu leeyahay xadiisku dabaqaad buu leeyahay soo ma lodod kala duwan kala dambeeya ayaa kala wariya saxaabadu waa dabaqo taabiciintu waa dabaqo atbaab atbaacu taabiciintu waa dabaqo tabacu latbaacu waa dabaqo wahaakada waadix ya ikhwaan dabaqadana maxayn nidhi waa ciddii iskollod ah sida qaalibkaana cumri ahaanna isu dhow iyo da ahaan qaalibna wadaaga maxay maxay wadaagaan shuyuukhda iyo macalimiinta marka hadday shuyuukhdii iyo macalimiintii wadaageen da ahaanna isku dhow yihiin sida qaalibka macnaheedu waa isku casri wey soo ma macnaheedu waxa weyaan waa laba qofoo isku casri ahaa soo maa wada noolaa nacam waxaa la yidhaahdaa lod hebel iyo hebel waa isku lod hebel lodkaa kamu mid ahayn lodkii ka dambeeyuu ahaa macnaheedu waxa weeyaan fulan laysa min abaqatina walakinahu min alati qablana waa sidaas marka aba macneheed waa saas hadalkan u socday wuxuu ahaa mashhuurka iyo gariibka iyo casiiska dabaqaadka sanadka markaad eegto dabaqada ugu yar baa xukunka yeelanaysa maalan hadduu xadiiska dabaqaadkiisu qaar shan noqdaan qaar toban noqdaan qaar lix noqdaan qaar ka bataan dabaqada ugu yara ay hal nin tahay muxuu noqonaya xadiiskaasi hal nin ariib ha haddii xadiiska maalan uu shan dabaqo ka kooban yahay oo shantaa dabaqo ta ugu yara ay saddex tahay xadiiska maxaynu odhanaynaa mashhuur mashhuur nacam marka waa inaad saa ogaato alxukmu bikowni اlxadiisi gariiba aw casiizan aw mashhuuran inamaa yakhdacu liaqali abaqa maarataad liaqali esh abaqa haddii laba abaqa marka ay saddex wada noqdaan ama laba abaqa min labo wada noqdaan ama laba abaqa min hal noqdaan ama saddex dabaqaba sidii xadiisina maclamaal biniyaat ilaa afar dabaqa ay noqdaan qof qof qura de waa min baabi awla iyaduna waadix naam mashhuurka wuxuu u qaybsamaa mashhuurku mustafidkuna waa la mustafidna waa la yidhaahe wuxuu u qaybsamaa mashhuur isilaaxi iyo mashhuur cala alalsina kelmaddaa qoro mashhuurku wuxuu u qaybsamaa mashhuur isilaaxi iyo mashhuurun cala alalsina waxaa jirta axaadiis caana ya oo dadka cilmiga ku mashquulsani badankoodu isla yaqaanaan waxaa laga yaabaa caalim culimada ka mida ah inaad aragto isagoo le xadiiskaasi waa xadiis mashhuura wuxuu tilmaamaya waa xadiis mashhuur cala lalsin oo lasla laysla yaqaano laakiin mashhuurkii istilaaxa ugalama jeedo walihaada markaad aragto caalim xadiis inama al acmaalu biniyaati sheegayo ladha hada xadiiu mashhuur markaad aragto waa xadiis mashhuura oo tataabaqa alculamaau fii dikrihi fii bidaayati musanafaatihim culimadu ay iska daba mareen isku waafaqeen inay ku sheegaan musanafaadkooda hayaabina ha odhanin war waa sidee xadiis nimcl binimati ariib buu ahaaye wadaadkani waa sidee sheekhani mashhuurki iyo waa iskaga qaldamay may sheekh iskagamay qaldamay mashhuurka wuxuu uga jeedaa mashhuurun mashhuuru cal lsina mashhuurkii isilaaxiga uma jeedo waadix marka axaadiista mashhuurka ee carabada ku caanka baxday waxay leeyihiin axaadiis dadka cilmiga ku mashquulo oo dham isla yaqaaniin ama xataa caamadu taqaano waxaa kale leeyihiin axaadiis qolo walo ahlulcilmiga kamid oo fan funuunta kamida mutakhasisiin ku abaana agtooda caamka ah oo nuxaadda axaadiista qaar ba agtooda caankaa ya usuuliyiinta axaadiista qaar ba agtooda ka caan waadix mufasiriinta fuqahada axaadiis ba agtooda mashhuurka axaadiista mashhuurka cala alalsina minha asaxiixu wa minha adaciifu wa minha almawduuc wa minha almawduuc walihada bacdu ahli lcilmi axaadiista alatii ishtaharat cala alsina carabada dadka caanka ku ah ee dadka inta badan dhex marta kutub bay ka alifeen afdalu kitaabin oo baabkaa laga alifay waajwaduhu waajmacuhu waxaa weeyaan kitaabka la dhaha almaqasid alxasana fima ishtahara cala alalsinati min alaxaadiis almaqasid alxasana fima ishtahara cala alalsina waxaa iskala caalimka la dhaha sakhawi caalimka la dhaha sakhawi ayaa iska leh naam majmuuca zumalada taxqiiqa ugu fiican waa rasail dictora oo jaamica alislaamiya lagaga shaqeeyey oo ay qaateen taqriiban afar arday oo ka mid ah ardaydii aanu zumalada wada ahayn ee jaamica alislaamiya aanu doctoorada ka wada baxnay waana madbuuc kitaab aada nafisa ah fii baabihi wey marka markaad kitaab aragto haysarorin mashhuurka uu ka warramaya waa mashhuurkii istilaaxiga ahaa waxaad ku arki doontaa axaadiis ahlucilmiga qaarkood leeyihiin waaba mutawaatirba waxaad ku arki doontaa qaar ay ahlucilmiga qaarkood leeyihiin waaba daciifba waxaad ku arki doontaa qaar culimadu yidhaahdeen waa mawduuc ya alfitnatu naaima lacana allahu man soo soomaali kama idin dad badan oo sheegaya a fitnadu way hurdaayo cidda toosa allaha nacdal xadiisba maabay culimadu yidhahdeen maaragta marka hada kitaab muxuu ku saabsan yahay fi axaadiis alatii ishtaharat cala alsana wa hadihi axaadiis ee carabada dadka mashhuurka ku noqotay aw bayna awsaati ahli lcilmi wlculamaa fii jamiici takhasusaatihim agtooda ka a maaragtay caanka abqad lxalaali il llahi esh aalaaq soo ma hada xadiisu mashhuurun fen cinda lfuqaha soo ma hay marka axaadiista markaad ku aragto kitaabkaas markaad aragto ee aad ku aragto axaadiis kala martaba duwan ha u fahmin inuu ka hadlayo axaadiistii mashhuurka ahayd ee isilaaxiga ahayd wuxuu ka hadlaya axaadiis culimadu u bixiyeen alaxaadiis alatii ishtaharat cala alsinati nnaas waadix ikhwaan waay waxaana laga yaabaa inaad maqaasid lxasana ka hesho xadiis mashhuura oo isilaaxi ah. inaad ka hesho wahaakada waay wuxuu yihi sheekhu almutawatiru markuu sheegay aaxaadka labadiisii qaybood aadku axaadiiska eh, labadiisii qaybood ee mutawaatir iyo aaxaadka markuu aaxaadkii soo sheegay ayuu mutawaatirkiina sheegaya waa inaanay kaa gedmin ahlulcilmigu hal shay keliya ayaa laga yaabaa inay qeyb qaybiyaan isagoo iyagoo mar walba dhinac ka eegaya warkaas soo waadix maa haddii kale hadhowta waxaa laga imaana trania dee anigu waxaan garan maaye kolba meel baa laga qaybinaya kolba sibaa qaybtii lagu sheegayaayo ya maashan xaggee ujeeda hal shay keliya ayay kolba dhinac iska taagayaan si litaqriib lfahm ah. <clears throat> marka xadiiska waynu soo qaybinay min xayu alqabuul waradd maxaynu u qaybinay maqbuul iyo marduud mar kaleynu soo qaybinay min xayu ma ntaha ilayhi sanaduhu maxaynu u qaybinay marfuuciyo iyo mawquufiyo maqtuuc waadix ikhwaan ha wahaakada marar kaleynu soo qaybinay waxaynu soo qaybinay xadiis min xayu sababi dacfihi waynu qaybinay waxaynu u qaybinay waxa weeyaan ima anuma ima ima qacun fi lisnaad aw acnun aw acnun fi raawi soo saama haakada iminkana waynu qaybaynaa biictibaari wusuulihi ilayna siduu nagu soo gaadhay inagoo eegayna ama eegayna inuu duruq fara badan leeyay iyo inaanu lahayn waxaynu qaybana mutawatir iyo aaad aaadkiina saddex buu noqday sheekh wuxuu yhi almutawatiru qaala alxaafid ibn xajar raximah llah fi nusati nadar huwa mutawaatirkii ma jamaca almutawaatir luuq ahaan waa almutataabicu tawaatara ay tataabaca wa tawaala wey iska dabatig shayga israaraacay baa la ydhahdaa mutawaatir la ydhahda walihaada tawaatara almataru roobkii wuu shubmayo saasay dhibcuu isu dabagaleeno roobkii wuxuu u da si si waxa weeyaan xooga ayuu u da wey ha waay huwa ma jamaca haadi mutawaatir markaa taasaa la dhaha almutawatir waa almutataabic waa shaygii israaraacay aw ladii tawaalaba ama shaygii iska dabatay qaala xaafid ibn xajar raximah llah fi nusat nadr wuxuu ku ui huwa mutawaatirku maa jamaca wixii jamciye weeyaan hadihi shuruud larbaca shuruudan afartee soo socota wixii kulmiya khabarka ay shuruudan afartee soo socotaa ku dhammaystiranto ayaa maxay la yidhahdaa mutawaatir macnaheedu waa maxay haddii shuruudan mid kamida la waayo mutawatir buu noqonaya maya haddii lagu idhaa shay inta lagu sheega shaygaasi shuruuddaasuu leeyahay intaasoo shardi buu leeyahay macnaheedu waxa weeye inuu sidaa sida loo baahan yahay noqdo inuu maalan ansaxo intaasoo shardi bay ku xidhantay marka markuu mid shardi maqnaado de ansaxi uu maqnaanaya soo ma ha marka lagu yihi mutawatir waxaa la dhaha wixii shuruuddan afartaa kulmiya waa inaad waa inay laga wada helo shuruudda wahiya shuruuddii waxa weeyaan cadadun waa tiro oo kaiirun fara badan oo min aruwaati yani ka mid a cadadun kaiirun tiro fara badan oo ruwaadda ka midii inay wariso weeye ruwaaddaasoo axaalata ah ay ay mamnuuc ka dhigtay axaalata ah ay diiday axaalata ah ay diiday alcaadatu caadadu ay diiday iyo sida loo bartay tawaaduahum inay isku waafaqaan tawaaduahum inay ku heshiiyaan ama wa tawaafuqahum inay isku waafaqaan cala lkadibi been halkan wuxu shardiga koobaad waxa weeye xadiiska mutawaatirkaa waa in tiro badanay wareyso oo ruwaadi tiro badan oo ruwaadi waa inay wareyso tiradaa badani waa inaanay tiro waa inay tahay tiro aanay ka suurtagal ahayn inay ku heshiiyaan tawaatuc waa ku heshiin inay ku heshiiyaan inay been sheegaan amaba inay been isku waafaqaan walow iyo ku heshiinine aanay ka suurtagelaynin badidooda darteed tiro badan oo meelo kala duduwan jooga oo aan matalan isku maaragtay makaan ahayn oo badidoodu ay diidayso in la dhaa nimankaasi been bay ku heshiiyeen oo iyagoo kale aanay suurtagal ahayn inay been ku heshiiyaan ama badidooda iyo cadadkooda iyo amaakintooda kala duduwanaantooda iyo inaanay iskuba dhadhoweyn ayaa diidaysa inay been isku waafaqaan ama xaaladoodaa diidaysa oo waa niman aimo oo ajilaahoo waxa weeyaan diin iyo siyaano iyo dhowrsoni lagu ogyahay ma aragtaa tirana ah idan waa in tiro fara badani wariso tiradaas oo ay diiday caadadu sida sax sida caadadaa aanay suurtagal ahayn inay been isku waafaqaan iyagoonba ku heshiin ama been ay ku heshiiyaan xaalkooda amkinadooda axwaashooda ayaa diidaysa tiradaasi waa inay tiro badantah waxaa laga yaaba inaad isweydiiso oo tiradaa badan imisaa ugu yar sheekh soo ma soo saa ma tiradaa badan imisa ugu yar culimadu warkaa way isku khilaafeen imisa ugu yar aqwaal ciidda ka badan ayaa laga sheegay ahlcilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waa tobanbaa ugu yar dabaqad kasta waa inayna toban ka yaraan ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa inay waa inay dabaqad kasta afartan ka yaraan ya markaa tirooyin kaloo badanna waa la sheegay laakiin sida saxda waxa weeyaan muxadisiintu sheegeen muxaqiqiin tahay waa inaan tiro la shardinaynin tiro la shardin maayo ee waa inay tahay tiro markaad aragto axwaashooda aad saa u eegto aada hoos ugu daadegto tiro qadarkeeda iyo sharafteeda iyo iyo makaanadeeda ama jalaaladay cilmiga ku leeyihiin ay diidaysa inay been sheegaan waadix sooma ha kadalika aanay suurtagalayn inay been isku waafaqaan cadadun kahiirun wayaan ta koobaad tiro fara badan oo min aruwaati ah oo axaalat ah ilcaadatu caadadu ay diiday mustaxiil ay ka dhigtay tawaaduahum inay ku heshiiyaan wa tawaafuqahum inay isku waafaqaan heshiis la-aan cala lkadibi been isku waafaqaan wa rawow dalika waa inay ka wariyaan shardiga labaad waxa weeye rawow dalika waa inay arintaa ka wariyeen wa rawow way ka wariyeen daalika marwiga ay wariyeen waxay ka wariyeen can milihim kuwa iyaga la mida min alibtidaai sanadka bilowgiisa laga bilaabo ila alintihaai ilaa halkuu ku dhamaado laga bilaabo lagu dhamaado shardiga labaadoo maxay waa in dabaqad kastaa tiradaa fara badani tiro kaleoo iyaga la mida oo xag xagga axwaasha iyaga shabahda waa inuu sanadkaasi ku dhan yahay oo tiradaa faraha badani dabaqaadka sanadka oo dhan ay wada gaadho waadix sooma dabaqaadkasanadka muxuu meesha ka saaraya hadday tiro fara badani dabaqadii koobaad wariso oo tii labaad tiro fara badanoo waxa weeyaan shardigaa oofisay wariso oo tii saddexaad saasoo kale noqoto oo tiradii dabaqadii afraad saddex noqoto ama laba noqoto ama mid noqoto xadiiskaasi ma mutawatir buu noqonaya muxuu degayaa axad buu degaya sooma axad buu degaya ama qariib buu noqonaya ama mashhuur buu noqonaya ama aiiz buu noqonaya waadix sooma marka jamiicu tabaqaati sanad waa inay tiradaa faraa badan ay joogto ahaato waadix mata warkaas waay wa kaana waa inuu ahaado mustanadu intihaaihim riwaayadoodu meesha ay ku dhammaanaysaana alxisa dareen waa inay tahay oo uu samicnaa waa maqalnay shaahadnaa waa aragnay akhbaranaa wuu noo waramay ra'aynaa waanu aragnay oo goobjoog baanu ahayn ya xadaanaa wuu noo sheekeeyey waynu saata waa qiila iyo ma garanaysaa ruuyo xukiyo dukiriyo waa la sheegay iyo warkaasi waa yna waa inay goobjoog tahay waxay werinayaan sheekh hebel saasaanu ka maqalay hebel kala saasaanu ka maqalay hebel kale saasuu noo sheegay hebel kale saasuu noo sheegay ma aragtaad waa in waxa ay ka waxa ay werinayaan waxay goobjoog u ahaayeen oo ay yusarixuuna fiihi bitaxdiii wasamaac waa inuu yahay waa fahamteen sooma taan wandaafa ilaa dalika arrintaa waa inay ku biirto an yasxaba inuu la saaxiibo an yasxaba inuu weheliyo an yasxaba inuu weheliyo khabarahum khabarkooda waa inuu weheliyo waxay sheegayaan ifaadat lcilmi lisaamicihi inuu qofkii maqlay cilmi ka faa'iido tani waa iska culimadu waxay dhahan waa daruuri oo tirada intaa leeg ee sifaatkaa lihi waxa ay wariyeen ee ay isku waafaqeen ee ay goobjoogi inay ahaayeen tilmaameen waa wax dee waxa weeyaan sida haalibka ah qofkii cilmi u faa'iideynaya cilmigaa uu faa'iideynaya mutawaatirku culimadu waxan waa cilmi daruuri ah waa cilmi aan laga murmi karin oo iminka akhbaarta mutawaatirka uman badani wariyeen maxaa ka mid a ah? ee cid weliba sheegayso de waxaa kamid a ah inay magaalo maka la yidhah jirto ka warra hadduu nin yidhaahdo magaalo maka la yidhah ma jirto wax kacbo la yidhahna sheikhu ma jirto maynu rumaysana ninkaas hal yusadaq hada wala yuxsab min almajaaniin yuxsab min almajaaniin ah, majaaniintaa lagu daray ma garata ah, waxaa laga yaaba inaad tiraahdo war mana waala sideenana maaha <laughs> waad fahamta sooma leesh lanna wax wuxuu diidayaa tawaatara alkhabaru bihi khabarku ku tawaaturay oo kara kahra kaaira ay iska warisay oo sheegtay oo sugtay waadix ikhwaan taa macneedu in maka wujuudkeedu dee intaasoo keliya ku sugnaatay laakiin waa ka miaal baynuu sheegayna waadix ikhwaan wahaakada fahada ka noocaasihi huwa lmutawaatiru mutawaatir baa la yidhaahdaa waa warkii mutawatirka noqday iminka waxaa jira axaadiista qaarkood oo saxaabada rasuulku sal allahu aleyh wasalam abaqada saxaabada oo keliya toddobaatan saxaabi wax ka badana wariyeen ama ku dhow maxaa ka mid a ah? xadiiu man xadiiu man kadaba calayhi mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar waxaa ka mid a ah axaadiiu lmasi ala kufeyn axaadiiu lmasi cala lkhufeyn saxaaba tiro badan baa warisay dabaqat saxaaba kadalika dabaqaadka ka dambeeyana kara kaira saxaabada rasuulka sal allah alay waslam ka warisay walihada ba culimadu waa h xadiisu man kadaba caleyh mutacamidan falyatawa maqcadu min annar wa mutawatir bacd lculamaa kutub gaaray ka alifeenba maxay ka alifeen musanafaad gaaray ka alifeen riwaayaadkaas fa khabarka dadka intaa layga ay wariyaan ee sidaa laysugu waafaqo ee aan lagu kala baydhin mutawatir baa la yidhaha khaasatan haddii wax goobjooga laga waramaayo wahagaag wamaa takhalafat ifaadat lcilmi canhu wixii laga waayey wamaa takhalafat wixii laga waayey ifaadatulcilmi wamaa takhalafat wixii laga waayey ifaadatulcilmi cilmi inay faaidaysa canhu isaga ay ka hadha laga waayey kaana mashhuuran faqad mashhuur buu noqonaya xadiiska tiro fara badan wariso laakiin ifaadatulcilmi daruuri aan faaideyn cilmigii daruurigaha ah, aan faaideynin mashhuur buu noqonaya kol haddaanu tiradii tawaatur uu ku gaari la-aanayni fa kullu mutawaatirin xadiis kasta oo mutawaatirin mashhuurun weeye dee mutawaatirku waa mashhuur iyo ziyaado soo ma min gayri cagsin laakin cagsigu sax maaha xadiis kastaoo mashhuuri ma mutawaatir ba may xadiis kastaoo mashhuuri mutawaatir maaha laakin xadiis kastaoo mutawaatir waa maxay waa mashhuur waa mashhuur mafhum ya ikhwan idan mutawaatirku mabaaxiis badan buu leeyahay culimadu waxay dhahdeen mutawaatirku wuxuu faa'iideeyaa cilmi daruuriya waana maqtuucun bisixatihi sixadiisana muran kuma jiro waxayna culimadu dhahdeen qofka u kasa inuu inkiraana wuu ku gaaloobaya qofka u kasa inuu inkiraa uu ku gaaloobaya warka ay aimadii ahlushaaniga ahayd isla sugaan inuu mutawaatir yahay yaa inuu xadiisku mutawaatir yahay loo daba fadhiisanay yaa marti loogay dee sayaarifat lxadii soo ma sariiflayaasha xadiiska nimankaasaa loo dabagelayaad a nimankaas ayaa qowlkoodu fi hada almaydaan muctabar iyo tixgelin iyo wax kasoo qaad uu leeyahy xadiiska mutawaatirka ah aimo badan ayaa kutub ka alifay suyuudi katani keyrkood ayaa kutub ka alifay weliba ahlulcilmiga qeyb ka midihi waxay sameeyeen kutubta ay ka alifeen waa suyuudiya ratabahu cala labwaab ratabahu cala alabwaab wuxuu u tartiibiyey waxa weeyaan sidii abwaabtii fiqi ahayd ayuu u tartiibiyey muxuunu sidaa u yeelay liyashula alwuquufu calayhi si ay u fududaato inuu in la helo oo qofka doonaya inuu gaadho uu gaadho almusalsal halkan mualifku wuxuu kaga waramayaa ama uu gelayaa waxyaaba muxadisiintu a u yaqaanaan lataa'ifu lisnaad iyo waxyaaba ruwaadda xadiiska ku tacalluqa ayuu kitaabka ku khatimi doonaa waa sifaad iyo astaamo iyo calaamaad uu xadiiska iyo asaniidu ama ruwaadda xadiisku ay leedahay qaala alimaam alciraaqiyu raximah llah wuxuu yihi fi sharxi lalfiya kitaabkiisa alfiyada kitaabka uu ku sharaxay atabsira watadkira loo yaqaano wuxuu ku yidhi huwa musalsalku maa tawaarada waa wixii uu isku raaco maa tawaarada waa waxay isku raacaan rijaalu isnaadihi maa tawaarada waa waxay isku raacaanee iskaga daba tagaan rijaalu isnaadihi sanadkiisa raggiisu waaxidan fa waaxidan midhmidh kl iyagoo mid walba waxa weeyaan mid mid waxa ay iskaga iskaga daba tagaan weeye calaa xaalatin waaxidatin iskaga daba tagaan xaalad qura ay isku waafaqaan sheegideed aw sifatin waaxida ama sifo keliya waa xadiiska ruwaadiisu ay xaalad keliya iskaga wada daba tagaan oo isk isku wada waafaqaan ha ama sifo iyo qaab qura ay u wada wariyaan sawaan kaanat ha ahaato kaanat isifatu sifadaa ay isku waafaqeen ha ahaato liriwaati sifo ay ruwaada xadiiska warinayaan leeyihiin aw lilisnaadi ama sifo isnaadku leeya ha ahaato wa sawaan waxa isku mid a ah kaana maa waqaca minhu fi lisnaadi sifaatkaa isnaadka dhexdhacay ha ahaadaan fii siyaqi ladaai siyaqa wax lagu gudanayo kuwo ku saabsan ahaadaan sifadaa isnaadku uu leeyahay haba ahaato sifo ku saabsan siyaquladaa qaabka wax loo warinayo aw mutacaliqan ama mid ku tacalluqda bizamani riwaayati waqtiga wax la warinayo oo ku xidhata aw bilmakaani ama meesha wax lagu warinayo mid ku xidhan ha noqoto wa sawaaun waxaa isku mid a ah. a kaanat axwaalu ruwaati axwaasha ruwaadee la sheegaya ha ahaato aw sifaatuhum ama sifaadkoodu ha ahaadaan iyo calaamadaha iyo astaamaha loo sheegaya aqwaalan ha ahaadaan aqwaal ay isku waafaqeen oo wax odhaah ah ama afcaalan ama wax la sameeyey ha ahaadaan waxay isku waafaqeen xaafid alciraaqi raximah llah waa min aimati hada shan waa aimada culimada cilmu lxadiid ku sheegan ee loo daba ee laga martiyo wey cilmu lxadiid ragga ku sheegan ee laga martiyo weeyaan nacam nimankaasi wuxuu ka mid yahay min fuxuuli hada alcilm kutub aad u nafiisana oo aad iyo aad qaali u ana waa uu leeyahay oo uu baabkaasi ka alifay xaafid alciraaqi wuxuu caan ku yahay alfiyada la magac baxday maxay alfiyatu alciraaqi altabsira waltadkira nacam waana alfiyatun fi hada alcilmi mutqanatun muxararatun matiina laa yuclaa calayha laa yuclaa calayha cilmiga ku jirana aimadu aada iyo aad bay ashhaduu bihi cilmigay koobsatay culimadu aad bay ula dhaceen una ammaaneen xaafid alciraaqi raximah waxa uu dhashay todoba boqol iyo shan iyo labaatankii waxaanu dhintay sideed boqol iyo lixdii hijri imisuu dhintay waan kugu sideed boqol iyo toddoba boqol iyo shan iyo labaatan buu dhashay waxaanu dhintay sideed boqol iyo lixdii hijriga wakhud hadihi alfaa'ida ya aalib alcilm faa'iidadan qabso maxay tahay faa'iidadani markaad qayday in xaafid alciraaqi uu dhashay toddoba boqol iyo shan iyo labaatan uunu dhintay sideed boqol iyo lix khud hadihi alfaa'ida saddexda caalim ee kala ah ibnulmulaqin iyo bulqini iyo ciraaqi waa saddex caalim oo saddexduba aimadii shaaficiyada ka mid a ah. ama yani ahlulcilmigii culimadii shaaficiyada ee ahlulxadiiskaha ka mid a ah. saddexdaa caalim nin waliba ninka kale sanad buu ka dhirasho horeeyey sanadna uu ka dhimasho dambeeyey nacam saddexdooda nin waliba ninka kale ha sanad buu ka dhalasho horeeyey sanadna uu ka dhimasho dambeeyey saddexdubana waa min shuyuukhi man alxaafidi ibnu xajar alcasqalaani iyo kale waay bal haddaynu eegno ibnu mulaqin wuxuu dhashay toddoba boqol iyo saddex iyo labaatanki bulqinina wuxuu dhashay toddoba boqol iyo afar iyo ciraaqina wuxuu dhashay toddoba boqol iyo shan iyo labaatanki sanad sanad bay kala horeeyaan soo ma si kale sanad sanad bay kala wen yihin soo ma ibnu mulaqin wuxuu dhashay toddoba boqol iyo saddex labaatanki ibnu mulaqin kutubtiisa qaar baynu dhiganay soo ma maxaa ka mid ah kutubtii majaalista lagu akriyey ee la dhigay waxaa ka mid ah tadkirat ibnu mulaqin soo ma waay bulqini raximah wuxuu dhashay toba boqol iyo afar y labaatanki ciraaqina wuxuu dhashay toba boqol iyo shan ayib sidii ay sanad sanad u kala horeeyeen xagga dhalashada bay sanad sanad u kala horeeyeen xagga dhimashada bulqini wuxuu eh, ibnu mulaqi wuxuu dhintay sideed boqol iyo afarti bulqinina wuxuu dhintay sideed boqol iyo shanti ciraaqina wuxuu dhintay sideed boqol iyo lixdi nacam ya ikhwaan waadix nacam waay haulaai <clears throat> halaaa ucjubatu casrihim fi kahrati tasniifi wuxuu yihi haulaai halaaa ucjubatu casrihim alwalu fi kahrati tasniif wthani fi tawasuci fi lmadhab الshaafici wthalis fi macrifati اlxadiidi wa funuunihi wuxuu yihi xaafid bn xajar waa saddex nin oo zamankay noolaayeen cajaaibtii jirtay kamid a nin wuxuu cajiib ku ahaa xagga kutub badnaanta oo waa ibnu mulaqin ninna wuxuu cajiib ku ahaa madhabka shaaficiga almadhab shaafici iyo sida uu ugu tawasucay uguna shaqeeyey ka kalena wuxuu cajiib ku ahaa xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalama iyo funuuntiisa iyo aqoontiisa waa ciraaq ibnu fahd ashaafici wuxuu yihi wa min alcajiibi ana kula minhum wulida qabla alaakhari bisana wamaata kulu minhum qabla alaakhari bisana faawalhum ibn lmunaqin uma albulqini uma alciraaqi waa faaido soo ma naam musalsalkii muxuu ku sheegay xaafid alciraaqi xaafid alciraaqi musalsalkii wuxuu ku sheegay waa xadiiska ay rawaadiisu sife keliya isku waafaqaan oo isku isku wada raacaan sheegiddeeda ama xaalad qura inay qaab qura wax u sheegaan isku waafaqaan ifadaasi ama qowl ha noqo ama mid ruwa sifa ruwaaddu lee leeyihiin ha noqoto ama sifa riwaayada lafteedu werintu ay leedahay ha noqoto oo sifa ruwaaddu leeyihin waa maxay maalan ruwaadda dhammaantood waa waa wada fuqaho sanadka dhan ruwaadda warinaysa waa fuqaho ama sanadka dhan ruwaadda warinaysa waa reer kuufa waxaa la leey waa musalsalun bilkuufiyiin waaa laleey waa musalsal bifuqaha waxaa laleey waa musalsal biaimati lua saasaa laleeyahy ma aragtaad waa sifo ruwaaddu leedahay ama sifadan ruwaaddu leedahay waxay noqon kartaa sifa qawliya ayay noqon kartaa waxay ruwaaddu isku waafaqeen eraahdeeda oo waa maxay nabigu alayhi salaatu wasalaam mucaad muxuu ku uri yaa mucaad inii uxibuk faqul dubura kuli salaatin allahuma acinii calaa dikrika wa shukrika xusni cibaadati nebigu mucaad markuu xadiiska u sheegay muxuu ku yihi inii uxibuk mucaad markuu ardaygiisii xadiiskaa u sheegayay sanaabixi sidii oo kale ku yidhi sidii oo kale ayuu ku yidhi taabicigu markuu ardaygiisii u sheegayey ya isaguna sidii oo kale ku yidhi wahaakada sanadka gebigiisii muxuu ku tasalsulay qawlka ah inii uxibuka waa musalsalun musalsalun bilqawl ama musalsal qawli musalsal ficliyana sheekhu isagaaba sheegi doona mihaal buu sheegi doona marka xadiiska ruwaaddiisu qawl ama ficil way haddii ay isku wada raacaan oo aanay isku khilaafin ficilka ama samayntiisa ama dhihidiisa musalsal ayaa la yidhahda waxaa la mid a ah, haddii ruwaaddu xaalad keliya wada leeyihin nin walba xadiiska wuxuu sheegay isagoo taagan ayuu sheegay ama nin walba xadiiska sheekhiisa wuxuu ka maqlay isagoo maalan makaan mucayana jooga xadiiska waxaan ka maqlay sheekhaygii isagoo carafo jooga sheekhayga sheekhiisina wuxuu ka maqlay isagoo carafo jooga sheekha sheekhiisina wuxuu ka maqlay isaga haakada waadix waa musalsalun bisamaaci fi caraf saasaa la ohanaya waa miaal culimada qaar baa waxay sheegeen axaadiis maalin ciidun la kala wariyey hebel xadiiskaa maalin ciidaan ka maqlay hebelle hebel maalin ciid uu sheegay hebelle hebel maalin ciid uu sheegay musalsalun bilciid bay culimadu yidhahen ya siyaqul adaaga mararka qaarkood baa sifatu tasalsulka wuxuu noqon karaa uu geli karaa wuxuu noqon karaa sifo uu sanadku leeyahay waa maxay in sanadka gebigiisuba siiqatu adaaga siiqada lagu gudanaya ay isku mid noqoto xadaana fulan qaala xadaana fulan qaala xadaana fulan qaala xadaana fulan waxaa leeya musalsalun bitadiif qaala fulanu samictu fulana qaala fulanu samictu fulana qaala fulanu samictu fulana waa musalsalun bisamac wa siyaq ladaa qaabkii wax lagu guti waa ka kuleh wasawaun kana maa waqaca minhu fi lsnaadi fi siyaq ladaai qaabka wax loo gutay buu noqon karaa zamanu riwaaya meesha waktiga wax la gutay buu ayuu ku tasalsuli karaa oo de waa xadiiska maalinta ciiddaa la wada wariyey ama maalin carafaa la wada wariyey bilmakaan waa kaa carafa ama mid maka lagu kala maqlay iyo wixii lamid a waa hagaag marka kaas xadiiskaas tawaarada ruwaatuhu calaa xaalatin mucayana ruwaadiisu xaalad mucayana ay isku wada waafaqeen ama sifo mucayana ay isku wada waafaqeen sifadaasi ha noqoto sifo ruwaadu leeyihiin ama sife isnaadku leeyahay xaaladuna xaala qawliya ha noqoto ama xaala ficliya waxaa la dhaha musalsal waadix soo musalsalun qul maa calaa wasfin ata miluha ma wallaahi anbani o musalsal bsh bisiiqati taxdiid soo ma hebel sheega hebel waay maynu ku celinaa laqbada so okay miaal lmusalsal qaala imaam tirmidiyu raximah llah imaam tirmidi wuxuu yihi fi sunan sunankiisa wuxuu ku yidhi jaamicu tirmidi baa la yidhaha sunanu tirmidina caan buu ku yahy waa kitaabu min kutubi esh min kutubi esh min alummahaati sita soo ma ummahaadka lixda ah ya ama ummaadka lixda ah ee xadiiska nabiga sal allah alay sl loo ictimaad qaala wuxu yihi imaam tirmidi maxamed ibnu ciisa tirmidi abu ciisa wuxuu yihi xadaanaa cabdulahi bn cabdiraxmaan cabdulahi bn cabdiraxmaan adarami asamarqandi waa saaxib lmusnad oo caalimka iskale musnadka musnad darami la yidhaahdo caalimka iskale wey qaala wuxuu yihi xadaanaa waxaa noo waramay abdimaan cabdulahi bn cabdiraxmaan adarami asamarqandi waa iqatun faadilu mutqin bay culmadu iqatun faadilu mutqinu qaala wuxuu yihi akhbaranaa maxamed ibnu kaiir waxaanu nii sanadku markuu saa qaala akhbarana maxamed ibnu kaiir an maxamed ibnu kaiir asancani ayaa la dhaha ninkaas hay can ilawsaaciyi buu ka wariyey alawsaaci alimaam cabdiraxmaan ibnu camr abu camr alawsaaci imaamu ahli shaam imaamu ahli shaami fii waqtihi saaxibu sunati waa imaamu jaliil wa hagaag an yaxya bn abi kaiir wuxuu ka wariyey yaxya bn abi kaiir aai albasri an abi salmata wuxuu ka wariyey abi salma waa kuma abi salma ibn cabdiramaan ibn awf cabdiraxmaan ibn awf waa abi salma ibn cabdiraxmaan ibn awf azuhri cabdiraman ibn awf ba waa tafirtiisi somadfahmin abu salma yuu ka mid ahaa cariyaa ii sheegay abu salma yuu ka mid ahaa nimanaynu magac gaara u bixinay bu abu salma ku jira abu salamata bn cabdiraxmaan nacam ya akhwaan samaxakum allah nacam alfuqahaa sabca ma maqasheen nacam hada rajulu minhum waa nin nimankaa ka mid a abi salama ibn cabdiraxmaan ibn cawf aلzuhri wa hiqat mukir qaala an abi salamata an cabd llahi bnu salaam cabd llahi bnu salaam waayo waa saxaabi ka mida culimadii yahuudeed soo ma cabdlahi bn salaam waay qaala wuxuu yihi can cabdillahi bni salaam alsraaili qaala wuxuu yihi cabdillahi bni salaam qacadnaa waanu fadhiisanay nafarun min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam nafarun maxaa lagu rafciyey ha ya jamaat ya jamaca qacadnaa waa ficil iyo faacil soo ma nafarun maxaa rafciyey waa waa waxaa maqan khabarki miya mubtadi baa maqan waay qacadnaa wa naxnu nafaru hay halkaana waxaa laga yidhi waa bedel way way dhowdahay qacadnaa waanu fadhiisanay nafarun baa fadhiistay saa waad karta marka maxay noqonaysaa bedelu minesh min adamiir damiirka faacilkaaba ayaa laga bedelaya sawaadix maa waxaa kala soo arartay riwaayo sheegaysa nafaran nafaran marka maxay noqonaysaa xaalun xaalu min adamiir qacadnaa waa fadhiisanay nafaran xaala aanu nahay oo min asxaabi rasuuli llaahi sal allahu alayh wasalam ka mid a fatadaakarna cilmigii ayaanu cilmigii ayaanu raacanay mudaakaratu lcilmi wa xayaatuhu soo maa fatadaakarna waanu mudaakaroonay cilmigii ayaanu raacanay nebiga sal alla alay slam aanu ka maqalay oo aanu maaragtay soo qaadnay aanu sheeg sheegnay faqulnaa waxaanu nidhi low naclamu haddaynu ognahay ayul acmaali axabu ila allahi la camilnaahu haddaanu ogaan lahayn ayul acmaali camalkeeba axabu ilallahi ilaahay xaggiisa loogu jeceliyay haddaynu ogaan lahayn la camilnaahu waan samayn lahayn oo ku dadaal lahayn faanzla allahu tacala ilahi wuxuu soo dejiyey sabixa lilahi ma fi samaawaati wma fi lardi wahuwa alcaziizu alxakiim yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna ma laa tafcaluun ilahay suuraddaa soo dejiy hadi sura suurat esh suurat saf soo ma suuraddaasay soo degtay suuradda ahlulcilmi waxay sheegeen sidaa tafsiirkaba kusoo marteen inay kusoo degtay nafar saxaabada rasuulka sal allahu ka mid a oo yidhi miyaa jihaadka la faral yeelo aanu jihaadna oo baxne aanu jihaadna oo baxne waa hagaag qaala cabdullahi bnu salaam wuxuu yidhi faqaraa calayna faqaraa calayna waxaa nagu akriyey suuraddaas rasuul lahi sal lahu aleyh waslm nb maxamed suuratu saf nagu dul ariy qaala abu salmata bnu cabdiraxmaan wuxuu yihi faqara'a calayna waxaa nagu akriyay ibnu salaamin cabdillahi ibnu salaam saxaabigii nebi maxamed ka maqlay suuradda waa nagu wada dul akriyey qaala yaxya wuxuu yihi yaxya bn abi kaiir faqara'a calayna waxaa nagu akriyay abu salmata bnu cabdiraxmaan baa nagu akriyay qaala ibnu kaiir ibnu kaiir wuxuu yihi yaxya laftiisu faqara'a calayna waxaa nagu akriyay ibnu kaiir baan maxamed ibnu kaiir ah, yaxye maaha faqaraa calayna waxaa nagu dul ariyey alaynaa annaga waxaa nagu dul ariyey maxamed ibnu kaiir asancaani ayaa leh waxaa nagu dul ariyey alawsaaciyu awsaaciyaa nagu dul ariyey qaala cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan addaarimi wuxuu yidhi faqaraa calayna waxaa nagu dul ariyey ibnu kaiir macalinka ibnu kaiir saxaabada rasuulka sal la alay slam nebi maxamed suuradda ku dul ariy cabdillahi ibnu salaamna ardaydiisii ku dul ariyy ya ardaydiisii ayuu ku dul ariyey naam sida uu sheegayo abisalm bn abdiramaan abisalm bn cabdiraxmaanna ardaydiisi ayuu ku dul ariyay sida uu sheegayo ibnu kaiir awzaacina ardaydiisibu e, uu ku dul akriyey sida uu sheegayo maxamed ibnu kaiir maxamed ibnu kaiirna ardaydiisibuu ku dul ariyey sida uu sheegayo darm maaragta addarmi wahada isnaadun saxiixu weya rijaalu raggiisu iqaatun weeye idan xadiiskaasi waa maxay musalsalun beesh biqawlin aw bificlin biqawlin aw bificlin qiraa'adu qawlna waad ka dhigi kartaa ficilna waad ka dhigi kartaa soo ma lakin ahlucilmiga qaarkood waxay u miaaliyaan ficliga yani qiraa'ada uu ku dul akriyay iyagoo eegaya marka xadiiskani waa musalsalun bisuurati saf baa la yidhaha bacdu ahli lcilmi waxay dhahen waa asaxu musalsalin cala wajhi lard waa musalsalka ugu sixo badan axaadiista musalsalaadka saasay culimadu yidhahdeen saasay bacdu ahlilcilmi ay yidhaahdeen marka halkaana waxa uu sheekhu ku sheegay xadiiskii musalsalkaa xadiiska musalsalkaah haddaynu xukunkiisa sheegno aqlab lmusalsalaat waa daciifa aqlab lmusalsalaat waa ayru saxiixa lakin min almusalsalaati ma huwa saxiixun sida suuratu saf wama huwa xasanun sida musalsalka ku soo arooray maaragtay xadiiska mucaad inii uxibuka almusalsal biqawli inii uxibuk marka laakiin musalsal khulaasat kalaam waxay tahay musalsal kasta saxiix maaha musalsal kasta saxiix maaha qad yakunu xadiisu musalsalan fayasiiru غeyr saxiix waadix soo ma waay kutub baan ahlcilmigu ka waa hagaag aynu ka socono riwaayat laqraani wlmudabaj halkan sheekhu wuxuu kaga waramaya iyadana aqraanta iyo dadka iskulodka ah isku gedaha ah wixii ay kala wariyaan ayuu halkan ka warramaya muxadisiintu waxaa jirta riwaayo ay u yaqaaniin riwaayat laqraan waxaa kale oo jirta riwaayo ay u yaqaanaan riwaayat lmudabaj ay u yaqaanaan labadaba ruwaadday ku tacaluqaan labadaba ruwaadda ayay ku tacaluqaan waxaa aada loo dhuuxayaa ragga xadiiska warinaya ayaa xaaladooda iyo wasfigooda iyo la dhuuxaya haahi qaala imaam alciraaqi raximah llah fi sharxi lalfiya wuxuu ku yidhi alqariinaani labada qof ee as waxa weeyaan isku lodka ah ama waxa weeyaan isku faca ahi man istawayaa waa kuwii ka sinaaday fi lisnaadi fi washuyuuhi fi ay fi shuyuukh waa kuwii ka sinaaday culimada xagga isnaadka iyo cidday wax ka warinayaan iyo culimada ay wax ka qaateen iyo wasini xagga da'da iyo cumriga ay yihiin haaliban sida badan haaliban labada qofe la idhaha waa isku lood waa laba qofoo da ahaana isu dhow oo isku mida amaba isku dhow shuyuukhdana wada wadaagay shuyuukhdee wada wadaageenna lagama wada sheekh kasta way wada wadaageen waxaa laga wadaa shuyuukhda intooda badan bay wadaageen waadix ama in badanoo kamida ayay wadaageen waa laga yaabaa inay sheekh iyo laba ku kala duwanaadaan waadix naam wlmuraadu bilstiwaai fi dalika cala lmuqaarabati waa inay isku dhawaadaan marka la waa inay isku mid noq waa labadii ka sinmay istiwa marka laga cabira leey waa labadii iskaga midka noqday xagga isnaadka iyo mashaaikhda iyo siniga iyo da-da marka la waa cala lmuqaarabati waa inay isku dhow yihiin maaha inay isku sargo-a yihiin ah, ha u malaynin cid kastoo iskuladii inay wada toban sano tahay wada labaatan sano tahay wada soddon sano wada yihiin haasaa ha u malayn waa inay mutaqaaribiin fi yihiin oo maxaa meesha ahlulcilmigu ay doonayaan inaanay ka bixin waxaa dhici karta mararka qaarkood laba qofoo de ahaan isdhali kara inay iskulad noqdaan inay iskulad noqdaan oo de duruuftu isu keenta de waadix ikhwaan ha marka taasi haalib maaha sida haalibka waxa weeyaan labada qofa isku lad noqonaya inay isu dhow dhow yihiin soo ma laakin hayrulhaalib wuu iman karaa waadix ikhwaan hayrulhaalibi wuu iman karaa meel dhowaan kaa tus alaysa min asxaabi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam cabdullahi bnu cabaas bn cabdimualib miyaanu saxabadii rasuulka ka mid ahay bela naam wa kam kaana yowma twufiya nabiyu sala allahu alayh wasalam imse jir bu aha maalintu nebi maxamed dhintay ha toban ama koobiyo toban ayuu ahaa aydan min sikaari saxaaba raggii da-da yaraa saxaabada nabiga ayaa kamid ahaa anas ibnu malik radi allahu tacala canhu soo ma wa min asxaabi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam xakiim ibnu xisaam asxaabta nebi maxamed waxaa ka mid a ah xakiim ibnu xisaam sitiina sano ku islaamay sitiina sanana wuu noolaa oo dambe imisu jiray boqol iyo labaatan shuf ilahi si cumriga ugu baraki lixdan jir buu ku islaamay fa kaana min asxaabi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam marka iyagoo da isaga cabdillahi bn cabaas waa maxay waa qariinaan isaga anas bin malik waa maxay waa qariinaan isaga abu saciid alkhudri waa maxay waa qariinaan lakinahum waa qariinaani fi shuyuukhi lakinahum laysuu fi sini qariinaan soo ma sinigaas kaga mid maa alaysa min asxaabi rasuuli lahi abu bakrin asidiiq wacumar khaaab wacabdullahi bni cumar nacam wa bn malik wa radi allahu tacaala canha idan marka lagu leeyahay labada qof ee iskuloodka noqonaya xagga ciday cilmigii ka qaateen iyo waxbarashada iyo da-da waa inay isku dhow yihiin weeyaane inay isku mid noqdaan shardi maaha hadday isku mid yihiin kama si fiican de soo ma hadday daadi iskaga mid yihiin kama si fiican a laakiin aalibku waa inay isku dhowaadaan ama isku mid noqdaan hayrulhaalibkuna waa maxay in iyagoo ka kala weyn ayay mararka qaarkood qarinaan noqon karaan hadalkala maadix meya ikhwaan naam wuxuu yidhi sheekhu wlmuraadu bilstiwaayi fi dalika cala lmuqaarabati waa inay isku dhowaadaan wey kamaa qaala alxaakimu siduu imaam alxaakim ba yidhi inama alqarinaani idaa taqaaraba waa markuu isku dhowaado sinuhumaa dadoodu iyo waisnaaduhumaa culimadoodu isnaaduhumaa waa maxay shuuuda wa ka warinayaan halkan imika waxaa fadhiya rag kala da-ah waana isku lood soo maha sheekh ya qaala wuxuu yihi uma ina riwaayat alaqraani tanqasimu ilaa qismayni qaalada ayaa iska leh qaala ciraaqi ciraaqi wuxuu yidhi ina riwaayat alaqraani tanqasimu ilaa qismayni bay u qaybsantaa kitaabkan waxyaabaha miisaadkiisa kamid ah waxaa ka mid ah culimadii fankan inaynu ku baranay soo ma kadalika inaynu ku baranay kutubtii fanka min almiisaat waxaa ka mid ah nuquul qawiya oo dasima oo xaraf la tuuraan lahayn oo ahlulcilmigii laga soo naqlinayo ma aragtaad yusaaiduka inaad luadii ahlcilmiga fahanto uma ina riwaayat alaqraani tanqasimu ilaa qismayni way uqaybsanta axaduhumaa labada qaybood oo uqaybsamsa midkood maa yusamuunahu kay ku magacaabeen weeye almudabaj mudabaj baa la dhaha mudabaj buu ayuu ciraaqi doonayaa inuu qaabkaad ugu dhawaaqaysa kuu sheego haddii ila waxaaba dhici karta iyadoon xarakaysna inaad aragto markaasuu wuxuu ku yihi bidami lmiimi miimkii waa la godaya wa fatxi daali waa la kordhabaya muxuu saa u yidhi deel iyo daal way isku qaldami karaa soo ma sidaa awgeed muxadisiintu markay markay daalka sheegayaan waxay dhahdaan addaal almuhmala asiin almuhmala ee bilaa dhibcaa saasay dhahdaan asiin almuhmala alcayn almuhmala dhibic male iska ilaali hadhow qoyn ha akhrin buu ku leeyay bidamilmiimi marka la ariyo waliada muxajisiintu waxyaaba cajibka kuyihin waxaa ka mid a ah ashyaada mushkilka ishkaalka gasha xuruuf bay ku dabdiyaan xuruuf ah, waxay ku dabdiyaan qoraal bidami lmiimi baad akrinaysaa mu wa fatxi daali lmucjamati muhmalati ayaad akrinaysa daalkii bilaa dhibicda ahaa daal buu kaa ilaalinaya daal watashdiid ilbai badiina waad shadaysaa almuwaxadati xabadda qura hoosta kulahayd muxuu halkaa kaa ilaalinaya inaad ya u akrido intaad shada iyo u akrido de oo deedna tiraa mudayaj ya taasuu kaa ilaalinaya markaasu wuxuu ku leeyahy watashdiid lbai badiina iishad badii almuwaxadati xabadda dhibicdaa hoosta kulahayd wa aakhiruhu aakhirkiisuna jiimun weeyaan mudabaj wey mudabax ha mudabakna aakhirin warkaasna ma dhama ah, wa aakhiruhu jimun walihada muxadisiintu tafananuu fi dabdi ashyaa almushkila waxay ka baqeen haddii ay xarakeeyaan in xarakadu lunto ama masaxanto laakiin ninka sidaa loogu sheegay miyay ka lumaysa hadhowto ka lumi mayso ah, ka lumi mayso wahaakada wahaakada sidaas ay sameeyaan wadalika mudabajku waxa weeyaan an yarwiya waa inuu ka wariyo kullu waaxidin mid kasta oo min alqariinayni ka mida labada labada iskulodkaa labada caalim ama labada raawiyo iskulodkaa inuu mid walba mid walba inuu ka wariyo canil ka kale weeyaan wa bidalika magacaa mudabaj ah ayaa samaahu u bixiyey oo ku magacaabay addaara qudniyu baa ku magacaabay daara qudni baa noocaa mudabaj u bixiyey ya daara qudni waayo daaraqudni ma maqasheen horta daaraqudni waayo waa imaam esh waa imaamu min aimati min aimati alcilal aimada cilmulxadiis loo daba fadhiisto weliba noociisa a ah ragga ku sheegan cilalulxadiis ayuu ka mid yahay ya samaahu addaaraqudniyu raximah saasuu daaraqudni ku magacaaba wa jamaca fiihi wuxuu ka ururiyey kitaaban kitaab buu ka ururiyey oo xaafilan cilmi la buuxa fii mujaladin xaalu ya kitaabun xaafil waa kitaab cilmi cilmi ka buuxo wey darcun xaafil waa candho ka buuxaan aragta ya marka kitaab cilmi la buuxa ayuu baabka ka ururiyey muxuu ururiyey ruwaadii xadiiska nabiga sal allahu aleyh wasalama ee aqraanta ahaa ee isku waxa weeyaan lodka ahaa ee nin walba ka kale wax ka wariyey nin walba saaxiibkii ayuu wax ka qaato inaad saaxiibkaa cilmi ka qaadataana waxay ka mid tahay waxyaabaha cilmiga alla ku barakeeyo ee qofku tawaaduca uu ku hantay ka mid laa yanbulu fi lcilmi man xataa laa yanbulu arajulu fi lcilmi xataa yaahuda can man duunahu wa can man huwa fawqahu wa huwa milahu ayay aimatulxadiis yidhahdeen ahimadii sunnada nimankii cilmigu faarajabsaday waxay yidhahdeen ninku cilmiga nabiilku noqon maayo ninku cilmiga nin ku sheeganoo soo baxa noqon maayo ilaa iyo uu mutawaadic noqdo ou kibirka iyo isla iyo eerka iyo maqlayda u dhaafo oo cilmigu jabsado tawaaducana waxaa ka mid a inaad cilmigii ka qaadatay nin kula mida iyo nin kaa sareeya oo kaa aqoon badan iyo mid adiga kula aqoona iyo mid kaa aqoon yar waa ajiib sooma ah. iyo mid adiga kaa aqoon yar aimo ah, waaweyn baa sidaa yidhi waxyaabaha kibirka lagula dagaalamo waxaa ka mid ah inaad fadhiisato kutubtii aad soo dhigatay majaalista lagu dhigayo inaad fadhiisato ya markaad aragto culimadii sunnada iyo siday cilmiga u qadarinayeen ya nin iyaga ka mid wuxu maad garanaysaa qof baa laga yaabaa inaan shay cilmiga ku saabsan ka dhegaysto shaygaa aan ka dhegaysanayo aan u dhegaysto nin aan weligiiba maqal siduu wuxu dhegaysto shaygana isagoon aabbihi hooyadii toonna isguursanin oon isagu dhalan baan maqlay buu aqaani ka warran sheekh hada fi lcilmi nafiis waa martabad ilaahay qofku siiyo aada u qiimo badan waana min maraatibi taxsiili lcilm ha annaga oo darsiga sheekh cabdimuxsin fadhina xafidahu llah wabaaraka fii cumrihi waalbasahu libaas asixati walcaafiya asheikh alwaalid almuxadis cabdimuxsin cabaad annagoo darsiga fadhina oo kitaab kutubusita ka mida uu sheekhu akrinayo ayaa waxaa majliska xagga dambe soo fadhiistay sheekh fawsan ayaa soo fadhiistay markaasaa sheekh cabdimuxsin dhegta loogu sheegay sheekh sheekh fawsan baa darsiga fadhiga ya xadiiskii uu haya markaa la hayay buu dhameeyey markuu dhameeyey ayuu intuu kursigii ka kacay bu uri yatafadalu saaxibu lfadiila saalix ibnu fawsan alfawsan xafidahu llah sheekh fawsan baa halka fadhiistay cilmi durarah buu habeenkiisa usii daayay cilmigu khulq akhlaaq buu leeyahay inuu qofku uu ku dhaqmo mudan akhlaaqdana waa laysku layliyaa waa laysbaraa haddaad isku layliyi weydo way kugu adkaanaysa inaad ku dhaqanto wa mithaaluhu fi saxaabati saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ragga riwaayadoodu muddo kuwooda mudobajka ay tahay riwaayadoodi oo nin walba ka kale wax ka wariyey iyagoo aqraana waxaa kale taasi tilmaamaysa in aqraani wax kale wariso waxay tilmaamaysaa in cilmigii laysu qiro in laysku ixtiraamo walihada ahlucilm wuxuu idhaha laa yacrifu liahli lfadli fadlahum ila esh ila dawa lfadli cidda fadli alla siiyey fadligooda ma qiro ilaa qof ahlo fadliya mooyaane haddaad aragto nin cilmi ku cilmi ku dhex jira oo qofkii ilaahay aqoon siiya walaalihii kamidaba kaami ahaa aan iska ilaalin ya waa ishkaal miaaluhu fi saxaabati dabaqada saxaabada waxaa ka mid a waa riwaayatu abi hureyra can caaisha waa riwaayadu abi hureyre ka wariyey caaisha iyo riwaayatu caaisha ay ka warisay canhu abi hureyra miaaluhu aydan eesh dee waa abu hureyra oo abubakar wax ka warinaya abubakar oo abu hureyra wax ka warinaya wahaakada saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam waay wa fi taabiciin dabaqada taabiciinta haddaynu tusaale keennana waa riwaayatu zuhri can abi zubayr almaki abuzubayr almaki maxamed ibnu muslim ibnu tudrus almaki baa la yidhaha abuzubayr almaki buu caan ku yahy jaabir bn abdillah aad wuxuu ga wariya imaam zuhri oo abuzubayr wax ka warinaya iyo riwaayata abuzubayr oo canhu zuhri wax ka warinaya saaxiibkii wa fii atbaaci taabiciin dabaqada atbaacu taabiciinta miaalkeedu waxa wey riwaayatu malikin can lawsaaci waa imaamu malik oo ka warinaya abu camr alawsaaci imaamu mali imaamu daar hijra wlawsaaci imaamu ahli shaam wa riwaayat awsaaci iyo awsaaci oo wax ka warinaya canhu maali wax ka warinaya maalina awsaaci waxbuu ka wariyey awsaacina labadii qariin iskuladka ahaa labadii raawiya iskuladka aha labadii caalima iskuladka aha haddii midkoodba ka kale wax ka qaato oo cilmigii kala wariyaan oo la hayo riwaayo nin walba ka kale uu ka wariyey riwaayadoodu waa min riwaayat alaqraan fi ljumla laakiin magaca gaaru imaamu daaraqudni u bixiyo waxa la haha riwaayat lmudabaj waadix ya almudabaj waa shaygii la qurxiyey ha oo waa maxay labada nin cilmigii way qurxiyeen oo maxay ku qurxiyeen kala qaadasho ay kala qaateen wlqismu aani oo min riwaayat aqraani kamidna waa maa laysa bimudabajin waa midaan mudabaj ahayn wahuwa waxa weeyaan an yarwiya inuu wariyo axadulqariinayni inuu labada qariin midkood ka wariyo can ilaakhari ka kale labadii nina iskuladkaa midunbaa ka kale wax ka wariyayoo saaxiibkii sheekhu yahay mid walba mid walba ka kale waxba kama warin midbaa midkood wax ka warinaya midunbaa ardayahoo saaxiibkii sheekhu yahay waadixsama mid mid walba ka kale sheekhu maaha waay oo maxaa ka mid a walaa yarwil aakharuka kale kama warinayo canhu saaxiibkii waxba kama warinayo fi ma yuclamu inta laog yahay wa miaaluna waa maxay waa riwaayatu sulaymaan ataymi sulaymaan ataymi riwaayadu wax ka wariyey can miscar ibnu kidaam miscar ibnu kidaam muxadisiintu waxay yidhahdeen mataqaana miscarun bikasri lmiimi wa sukuuni siini lmuhmalati wa fatxi lcayni lmuhmalati miscar aakhiruhu raaun ma aragtaad maxaa lagaa ilaalinaya inaad muscar akrido muscar ama mishcar akrido ya waa hagaag miscar ibnu kidaam kidaam maxay dhaheen muxadisiintu bikasri lkaafi wa fatxi daali lmuhmalati bacdaha alifun uma miimun kidaan calaa wasni ficaal maragta wakaas waa qaala alxaakimu xaakim wuxuu yidhi walaa axfadu anigu ma xifdisaniyo ma hayo limiscarin miscaru ma hayo can sulaymaana riwaayatan ma xifdisani oo can sulaymaana uu ka warinayo anigu waxaan ogay buui sulaymaan ataymi inuu miscar wax ka wariyo miscar sheekhiisii yahay waana waana qariin aqraantiisii ka mid a ah laakiin miscaroo sulaymaan wax ka warinaya lama hayo idan riwaayadoodu waa riwaayatu aqraane mudabaj maaha maxaa halkaa kaaga soo baxay kullu mudabajin riwaayatu aqraane mudabaj kasta waxaa lagu magacaabi karaa maxay riwaayatu aqraan walaysat riwaayat laqraani mudabaja waadix sooma intan waa ku darayna waa sadare riwaayat lakabir can asaakiri halkani waa nooc kale oo waxa weeyaan riwaayatul raggii waaweynaa riwaayaday ka wariyeen canil asaakiri kuwii yaryaraa aan halkaa kelmad yar kugu koobo riwaayatul asaakir canilakaabir macnaheedu waxa weeye nin xagga da-da weyn ayaa wuxuu wax ka warinayaa nin ka yar ninuu ka daweyn yahay ayuu wax ka warinaya oo muxuu noqon karaa ka da-da weynu wuxuu noqon karaa waalidkii oo waalidkii baa weladkii wax ka warinaya waxaanu noqon karaa qof aan waalidkii ahayn ma aragta hadda waay wuxuu noqon karaa ka kabiirkahi rajulu kabiiru fi lqadri walimaamati walfadli inuu xagga fadliga iyo qadarka iyo martabadda uu ka martabad sarreeyo cidduu wax ka wariyey oo cid ka fadli hoosayso wax ka wariyey iyona waa riwaayat lakabir can lasaaqir qaala axaafi ibn xajar raximah llah fii nusati nadari wain rawa raawi hadduu raawigu wax ka wariyo caman huwa duunahu nin isaga ka hooseeya fi sini xagga dada ka hooseeya aw fi luqiya ama xagga culimada ka hooseeya aw ama fi lmiqdaari ninuu isagu ka culimo sareeyo ayuu wax ka wariyey ama ninuu ka daaroon yahay buu wax ka wariyey ama ninuu ka qadar iyo fadli iyo martabad badan yahay buu wax ka wariyey fahada nawcu noocaasi riwaayatakaabiri weeyaan can ilasaakiri waa riwaayadii ay akaabirtu ka wariyeen kuwii waaweynayna wax ka wariyeen can lasaaqi culimada halkan waxay sheegaan mataqaana nabigeenu calayhi salaatu wasalaam laba saxaabiy oo saxaabadiisa kamida ayuu wax ka wariyey nabi maxamed sal allah alay wasalam ma garanaysaan labadaa saxaabi man huma waa tamiim addaari soo saaxibu xadiisi eesh eh, saaib xadiisi xadiisuljasaasa caan maaha xadiisu caan ku yaa jira tamiim addaari xadiiska maxaa la dhaha addiin nasiixa hadduu nin inoo yimaado oad meelaha ku aragto nin intuu masaajid ka kaco dabadna xadiiska addiin nasiixa cabdillahi bn cabaas baa wariyey markaba markaba waxaad soo qabanaysa ar ninkaasi warkaa wuu ku wahmiyey hada alxadiisu mashhuurun bixadiisi man bixadiisi man bixadiisi tamiim adaan ah, marka waxad ohanaysaa ninkaas iska soo hubiy inuu cabdillahi bn cabas xadiiskaa wariyey addiin nasiixa lano caan buu ku yihi h nabigeenu saxaabigaa kaloo la sheegaa bacd ahlicilm sheegaan saxaabi kale uu nebigu sal allahu alay wasalam wax ka wariyey waaya fahada nawcu min riwaayat akaabiri can asaaqi riwaayat akaabiri qadran wa fadlan ile nebigana sal allahu alay wasalam qadran wa fadlan bilijmaaci dee talmiyo daar nebigana uu ka fadli badanya soo ma waxaa la mid a imaamu malik raximah oo arday ardaydiisii wax ka wariyey oo riwayat lkabir an saqir waxaa ka mid a ah cabdlaahi eh, cabaas ibn cabdimualib oo nebi maxamed adeerkiia oo inankiisii cabdillahi bn cabas bn cabdimualib wax ka warinaya waa riwaayat lakabiri an ish an saqir wa min jumlati hada nawci noocaas waxaa ka mid a ah. wa jumlati hada nawci nooca waxyaabaha soo gelaya duuduubkooda waxaa ka mid a ah. wahuwa akhasu min mulaqihi wahuwa akhas wuu ka kooban yahay min mulaqiha kii hore wuu ka kooban yahay riwaayat laabaa'i riwaayada aabbayaashu wax ka wariyaan can ilabnaayi caruurtooda ay wax ka wariyaan oo markaad aragto cumar oo cabdillahi bn cumar wax ka warinaya amaad aragto cabdillahi bn cabaas eh, amaad aragto cabaas bn cabdimualib cabdillahi bn cabaas wax ka warinaya dee waa riwaayat labi can ibnihi waa riwaayat lakaabiri sinan wa cumran nacam can huwa duunahu fi dalika weeye waqad yakunu fi lfadli ayda waay waaabati saxaabadu kay ka wariyeen can taabiciina saxaabadu riwaayada taabiciinta ka wariyeen waa min riwaayat akabir an asakir markaa tani waa maxay waa riwaayat akabir an asakir fi esh lana saxaabata afdalu min esh min ataabiciin oo haddaad aragto nin taabiciya oo toddobaatan jira oo wax ka warinaya cabdilaahi bni cumar iyo cabdillahi bni cabaas oo sikaaru saxaaba ah ya marka laga eego xagga fadliga waa min riwaayat akabir an asakir marka laga eego xagga dadana waa min riwaayat akabir an asakir waadix ya ikhwaan naam iyo wa sheekhi sheekhi inuu ka wariyo can tilmidi uu ka wariyo ardaygiisii waxaad aragtay imaam maalik raximah oo sufyaan bnu ciyaane wax ka warinaya maalan ha ama zuhri oo imaam maalik wax ka warinaya haakada riwaayat tilmidi an shaykhihi eh, riwaayat sheikhi can tilmidihi sheekhu inuu ardaygiisi wax ka wariya waa min riwaayat alakaabiri can alasaakir wanaxwi dalika aan masaladan kuu koobo riwaayat lakabir can asaakir waa macno guud oo waxa soo gelaya ciddii wax kala warisay ee da ahaan u kala weyn ama culimo ahaan iyo martaba iyo abaqa ahaan u kala weyn sida abaqat saxaaba wataabiciin oo kale ama abaqat taabiciin waa atbaaci taabiciin oo kale ama fadli ahaan u kala weyn oo saxaabada taabiciinta wax ka warinaya ama nebi maxamed sal allah alay slam oo saxaabadiisa qaar kamida ah wax ka warinaya ama saxaabi saxaabadii cashar mubashiriinta kamid ah oo saxaabigu qaطcan ka fadli badan yahy wax ka warinaya waadix wahaakada waxaa markaa noocaas hoos gelaya riwaayat alabi can ibnihi iyo riwaayat shaykhi can tilmiidihi iyo riwaayat صaxaabi can taabici waxay soo gelayaan min riwaayati jumladaasay soo gelayaan waadix soo ma kulu hadihi waa maxay muxadisiintu markaad warkan u fiirsato waxaad ogaanaysaa nimankaasi sanad iyo matniba way dhuuxeen xadiiska nebiga sal alla alay wasalam ilaa ay soo gaadheen inay ruwaadiisii da-doodii iyo inay qarin yihiin iyo inay aqraan ahayn inay isku tabaqad yihiin inaan isku tabaqad ahayn inay meel kasoo wada jeedaan inay isku hayb yihiin inaan isku hayb ahayn ina ah, hadhow ninaan warya wacaaltoonahayn dee nimankaa uu afka ku taagaya subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk